alxamdulilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidna cilman watuqan yaa rabaalcaalamiin allahuma salli wsalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu waxaan kusoo jirnaa kitaabkeeni ajruumiyada ahaa sharaxiisii waxaan soo dhiganay baabulfaacil ama alfaacil faacilka waan sheegnay waxa uu yahay waxaan waa isim godan oo ficilkiisu uu ka horeeyo inuu ka dambeeyo maa waa ficil godan waa isim godan oo ficilkiisu uu ka horeeyo soo maa hagaag shuruud baa u samaynay ko waa inuu godan yahay waa inuu ficilkiisa ka dambeeyaa waa in la xusay waa in ficilkii mufrad laga dhigaa hadduu asagu jamac eh, muhanna yahay waa in ficilka dhadig laga dhigaa hadduu faacilku dhadig yahay soo maa ah? wakaa iyo kuwii la ahaa waxaan soo sheegnay faacilku inuu saddex qaybood yahay faacil ism daahira ah oo waataan sheegnay isimka daahirka ah, faacilka maxaa soo hosgelaya isimkii caadiga ahaa maqsuurkii manquuskii almudaaf ilayaa almutakalimkii asmaau lkhamsadii kulli waa asmaa daahira sooma ahayn midkastana icraabtooda godaalka waan dhigana saas maah nooca labaad ee faacilka waxaa layidhahdaa faacil mu'awal waa mid meesha aan markaas ka muuqan laakiinse macna ahaan ugu jiro in lafdi ahaan loo soo saaro u baahan tusaaluhu sii yucjibunii waa tusaalahan hore aan soo qaadana soomaahayn yucjibunii an tajtahiduu see loo ciraabaya eeg yucjibusa ficil mudaaraca maah yaa ficilba hadduu dhuce maxaa u baahan tahay maxaa u baahan tahay faacil baa rabtaa hadda yucjibunii waxaa farxadyaabgelinaya an tajtahiduu inaad dadaashaan markii laga tago kelmadahan meeshan yaal shayga ku yaabgelinaya muxuu yah waa dadaalkii inaad dadaashaan soomaahan inaad dadaashaan ayadoo ficila meesha taallaa maxaan u baahannahay marka inaan intaa isim ka dhiganno kadibna faacil muuqdoo caadiyahee aan la soo baxna soo ma ahan see loo ciraabaya bal fiiri waxaan idhi tusaalahan iyo kuwa la midkaa insha allahu tacaala haddaan hadda si fiican u fahmin si soo socda si fiican ugu fahmi doontaa yaysan kugu noqon caqabad aa kitaabka kaga tegaysid warrabaa ku dhexay soomaa qaar baa markay cashar iyo meel yara qabsadaan kitaabkii qori iyo qiiciisba waa laisla tuuraa isla tuuraya isagiiba sax maa wixii aa ka fahamtay oo aa ka baratay ayaa ka badan halkaiyo labada kugu dhegaysee halkaiyo labadana muraajacay kaaga baahan yihiin waxaa leenahay yucjibunii icraabtii labaad maxaa leedaha ficilun mudaaricun marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi soomaan nuuntaas yucjibunii wannuunu nuunul wiqaayati wannuunu nuunul wiqaayati haye walyaau damiirun muttasil mabniyun cala sukuuni fii maxalli nasbi mafcuulun bihi ilan yaau ficil bay raacda mafcuul bay noqonaysaa markaa ficilka yucjibu faacil buu u baahan yahay faacilkiisi maana sheegin ficil iyo mafcuul keliyaa sheegna waa inaan faacil soo helnaa maxaan lehnaa an xarfu halkaa muxuu ku yidhi hunaa halkaa markaa marayno dakarna alficla waalmafcuula bi sumaana sheegin wa baqiya lanaa alfaacilu maxaa noo soo haray faacil ayaa noo soo haray wakaa fa ayna najidu alfaacila yaa turaa waa su'aal laisweydiinaya hagee faacilha ka raadinaa meeya faacilkii yojibsu faacil ma rabo hagee ka waatan waxaa leenahay an xarfu nasbin wa masdarin tajtahiduu ficilun mudaaricun mansuubun bian al ila ahri waxaa maaha dusha wax ka ahrinaysid buugay kuu qoran yihiin aamusnaan isku day ina ahrido wax badan baa ka faa'idaysa idanka alle wa calaamatu nasbihi xadfun liannahu min alafcaal wakaa walwaawuna damiirun muttasil mabniyun cala asukuun fii maxalli rafcih ficil iyo faacil baanu haynaa soomaaya aan kor dhigtay kadib intaasa ugu muhiimsan waxaa le an almasderiya antan masdariyada oo ficla kor dhigtay iyo wamaa bacdaha waxaa ka dambeeyo tajtahiduu ah fii ta'wiili masderin masdar fasiraaddii bay noqonayaan in lasoo fasiro oo taqdiiruhu markii la qiyaaso fasirkaas wuxuu noqonayaa ijtihaadu jihadkum dadaalkiina dadaalkiina maxaa dhasaysaadigu markaa faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi akhri ijtihaadu baa faacilkaiyo kumtuna waa damiir insha allahu tacala mudaaf ilayhi way waaya tambiih naraa fi lmithaali tusaalaha waxaan ku aragnaa ana alfaacila laysa sariixan faacilku ma muuqdo miyuu laakiin wa innamaa badalnaa juhdan likay najidahu soo maahan waxaanu juhdu u hurnay hee si aanu hee u helno waa ina marka fahamtaa markasta faacilku wax muuqda maahee kaasoo kalena faacil wuu noqdaa faacilka saddexaad waxa ydhahdaa mudmar waa damiirkii addamiiru aladii yakuunu fii maxalli rafcin damiirka booska godaalka imaanaya oo faacilka noqonaya ahi huwa muttasilu arrafci weeye arrafca alladii darasnaahu fi labwaabi aluulaa min al gormaan soo dhiganna darabtu iyo darabna iyo darabta waka saa u sii wad kuwaasaa faacil noqda yaa ii ahrinaya qaama ka qumtu qumnaa qumta qumti qumtumaa qumtum waqumtunna qaama qaamat qaama qaamuu waqumna soomaa labytobankaas waa faacil noqdo weeyaan haye see loo ciraabayaa markay faacil noqdaan waa tan qara'tu ficlu maadin mabniyun calaa fatxa soo laba cilaado ma lahayn ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirih manaca min duhuuriha karaahiyatu tawaali arbaci mutaxarikaatin kalkalimatil wataau damiirun muttasil fii maxalli rafix icraabti kale maxay ahayd tii kaabnaydu yarayd ficlu maadin mabniyun calas litisaalihi bitaa alfaacil litisaalihi haye wataa waa intaba isaga mid wataau damiirun soo dhowow soo dur shilinkaas meelaha wataana waa damiir mutasim nicad fi mahal faaci soo maahan calimtumaa iyo siida ciraabteeda mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuuriha arbaci mutaxarikaatin fiima huwa kelkalimatel wakaa wataau damiirun muttasil fii maxalli rafci halkaa markay marayso ciraabta kale maxay calim ficlu maadin mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bitaa wa taau damiir muttasil mabniyun cala dam fii maxalli rafci halkaa markay macalimtuma maadaas maxay tahay tu'dina waa ciraabta soomaan maadu maxay tahay walmiimu xarfu cimaad miimka waa tiir tiir wey tiirkani muxuu tiir maxaa tiir loogu bixiyey korkbuu hayaa iyo dhulkuu isku hayaa soomaahan haddii laga saaro waa dhacaysaa meeshii miimkuna waa sidaasoo kaleo tuu godan iyo alif laba qof tilmaamus isku hayaa waa fahamta soomaahan maxaa loogu bixiyo xarfu cimaad xarfu cimaad wakaa waa xaraf tiira baa leeda waa xaraf tiir ah xaraf tiir ah wey baa leeda waaya walmiimu xarfu cimaad u dhiib gabadhan kitaabka alifu muxuu yahay calimtumaa macnaha ka soo saar labadiina waa barateen aliftu maxay sheegaysaa laba qof soomaan xarfun daalun cala ataniya waa xaraf laba qof sheegaya tuudi waa faacila miimka xarfu cimeed alifuna waa xarfun daalun taniya warkaa waa ku dhacay soomaa katabuu way qoreen katabuu maxaa dhahaysaa ficlu maadin mabniyun calaa dami liitisaalihi wakaa wlwaaw damiirun muttasil mabniyun cala asukuun fii maxalli rafci icraabta koobdheed baa marna soomaa tii dheereedna wey jirta ficlu maadi mabniyu calaa fatxatin muqadaratin calnam ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba ana alwaaw uktub damma sooma ahayn wlwaawu damiir muttasil mabniyun cala asukuuni fii maxalli rafci darabna hal ceelaad baa marnay darabna ficlu maadin mabniyun calas liitisaalihi wakaa wanuunu damiirun muttasil mabniyun cala sukuun miya calal darabna mabniyun calal fii maxalli rafci soo icraabintaas baabu lmafcuuli aladii lam yusama faaciluhu baabkan wuxuu baabu yahay mafcuulkii aan faacilkiisa la xusin waa intaas soomaaliu mafcuulkii hee aan faacilkiisa la xusin waaya waaya qaala almusanif raximahullah wuxuu yidhi wahuwa naa'ibulfaacilku al ismu waa magac almarfuucu godan alladii isimkaasoo lam yudkar aan la sheegin macahu isimka alla jirkiisa faaciluhu aan la sheegin marka waa ku dhacay soomaa fa in kaana hadduu yahay marka alficlu maadiyan hadduu yahay dumma waa la godayaa awaluhu awalka ayaa laga godaya xarafka ugu horeeya wakusira waan la hoos dhigayaa maa qabla aakhirihi xarafka ugu dambeeya wax ka soo sokeeya wa in kaana mudaarican haduu yahayna dumma waa la godaya awaluhu meesha ugu horeysa wa futixa waana la kordhigayaa maa qabla aakhirihi shayga ugu dambeeya waxa ka soo sokeeya wahuwa qismaani isimka faacilku labaa loo qaybiyaayo daahirun mid muuqda iyo wa mudmarun mid qarsoonoo damiira fa daahiru waxa weeye duriba zaydun zayd waa la garaacay wayudrabu zaydun zayd waa la garaacahaya wa ukrima camrun camr waa la karaameeyey wayukramu camrun camr waa la karaameenahaya walmudmaruna waxa weeye naxwu qawlika ee dhahaysid duribtu cudkaa la iishidaduribtu <laughs> yaa la garaacay waa adiga darabtu waan garaacay soomaan taas hana mafcal laga dhiga duriibtu waa la itumay waa duribnaa waana la garaacay waa duriibta adaal waa cuudkaa laguu shiday yaa cuudka loo shidintiin waaya saa u wadoo waa duribti waa duriibtumaa waa duriibtum wa duriibtunna wa duriba wa duribat hiya soomaan wa duriba wa duribuu wa duribna wuxuu yidhi cindamaa yatakalamu shaksu halkaa dhiraandhirinta faham waxbaa la dhiraandhirinaya la soco qofku markuu hadlayo oo wayadkuru lanaa amran maa shayna uu noo sheegayo yadkuru lficla yadkuru lfaacila horta faacilkii buu sheegayaa waalficla buu sheegayaa iyo waalmafcuula mafcuulkii buu sheegayaa alladii waqaca calayhi sadexaasuu noo sheegaya marka nin war noo sheegayo maxamed baa qur-aankii akhriyey muxuu noo sheegay qur-aan akhrintiiyo ficilkiiya iyo wixii la ahriyo qur-aankiiya ciyeedii akhrisay faacil iyo ficil iyo mafcuul buu noo sheegay soo maa markaasoo kale tusaalgu sii daraba muxamadun zaydan alficlu waa daraba alfaacil maxaa weeye muxamed almafcuul bihina zayd wamaratan ukhraa mar kalena rubamaa laa yacrifu alfaacil waxaaba dhici karta ciddii ficilka samaysa inuusan aqoon marka ma aamusaya meesha wuxuu arkay ficilkii la sameeyey iyo wixii ficilka lagu dul sameeyey laakiinse wuxuusan garanayn ciddii hee ficilka samaysay yaa bal calima alficla waladii waqaca calayhi alficlu iskawed wuxuu yaqaanaa ficilkii iyo ciddii ficilka lagu sameeyey markaasoo kale yadkuru lanaa alficla walmafcuul maxaa dhibaya mar hadduusan faacilkii garanaya inuu iska aamuso maahee waa inuu noo sheegaa intuu garanayo ah ficilkii iyo mafcuulku aynu noo sheega labadaas aynu noo sheegaa in labadaasu yaqaan hadda soomaahasaw waaya markaas fa wuu keenayaa almafcuula bihi wuxuu keenayaa intuu soo qaado makaana alfaacili booskii faacilku keenaya wa ya'hudu wuxuuna qaadanayaa mafcuulku kulla xukmin xukun kasta oo kaana lilfaacili faacilku uu iska lahaayuu qaadan jiray walidaalika sidaa daraaddeedba waxaa lagu magacaabay sumiya waxaa lagu magacaabay almafcuul aladii lam yusama faaciluh saasaa magaca loogu bixiyey aw amase annaa'ibu canil tusaale duriba sayidun alficlu waa duriba annaa'ibu can alfaacil maxaa weeye zayd horta markaa ma fahamtid qofkani mar buusan faacilkii cidda wax samaysa uusan aqoon ama wuu ka baqaya nin bismilla gaangiistale oo la yaab leh baa wiilka yarkaa cuudka u shiday hadduu sheego wuxuu ka baqayaa inuu asna shaqo laga qabta soomaan yaa marka waxa uu ku khasban yahay inuu cidda ficilka samaysay uu qariyo meesha ka saaro oo uu sheego ficilkii la sameeyey ciddii ficilka waalad waa inuu yidhaahaa duriiba diflu wiilka yarkaa waa la dilay oo yaa dilay allahay ka alle uu yidhaahdaa waa fahamta soo see buu dhahayaa marka ma wuxuu dhahayaa daraba tifli miyuu dhahayaa waa maya meesha faacil baa maqan waay marka wax la hagaajiyaa kayfa yusaaqu ficlu naab can faacil ficilkii mafcuulkii faacilkiisa la tuuray see ficilkiisa loo habeenayaa waatan idaa kaana alficlu naa'iba can alfaacili maadiyan ficilka meeshii haduu maadi yahay yudamu waluhu xarafka uhore waa la gudayaa daraba soomaayn du baa la dhahayaa kadibna ayaa alxarfu alakhiir wayugsar waan la hoos dhigayaa maa qabla aakhirihi xarafka ugu dambeeya kan ka soo sokeeya ay alxarfa aladii qabla alaakhir kan ugu dambeeya xarafka ka soo sokeeyana hoos dhig intaas samee hayee daraba du xarafkudasba maan kan ka soo sokeeya racda hoos dhig duriiba haye fataxa fataxa futixa calima culima kataba kutiba soomaan akhraja ukhrija wakaa jamaca jumica nafida nufiida xarafka u horaya inuu maadi yahay baa hubsanaysaa hadduu maadi noqdo xarafka horreeya god kan ugu dambeeyo xarafka ugu dambeeya kan ka soo sokeeya oo kasoo xigeen hee hoos dhig warkaa waa dhacsan shariba akala ehm, eh, wasica wakaa samica carafa saasaa udhigaysaa waa talaabada koowaad iska qaba tallaabada koowaad waa fahamta soomaan tusaale daraba muxamedun caliyan soomaan hada almithaal alfaacilu mawjuud oo cali weye muxamed weye soomaan fa idaa aradnaa an naxdifa alfaacila haddaan faacilka tuurayno oo wanajcala makaanahu almafcuula bihi aan kahaysanayno nandur waxaan fiirinaynaa alficla hal huwa maadin aw kee yahay baan hadduu maadi yahay wuxuu yidhi hadda waxaan u jeednaa maadiyinu hadda noqo soomaahan najcalu fii xarfihi alawal madmuuman wa fii xarfihi aladii qabla alakhiirna maksuur taquulu duriba maxamedna meesha ka tuur duriba mar tidhi calina naa'ibulfaacil buu noqday wixii xukun uu faacil lahaasi faacilkaso lama godo asna god duriba caliyun rabaa ku dhacay soomahan haye tusaale qara'a muxammadun alqur'aana soomaan haye muxamed meesha ka saar qara'a ah horta bedelo quri'a oo kaadi alqur'aana se mafcuul maahayn booskii faacilka geenoo god dheh marka quri'a alqur'aanu akala caliyun alkhubsa soomaan haye caliyun ka saar haye ukilaal khubsu soma ya yaa xafida aalibu addarsa xaafida wuxuu xifdiya ardayga ka saar meesha haye xufida addarsu xufida addarsu marka waa ku dhacay soomaan taasaa u dhigaysaa wixii maadiya faacilkiina wakaa qaybta labaad duriba caliso loo ciraabaya marka irabta fiirso duriba waa ficlu maadin maxaa ku soo darsamay mabniyun lilmajhuul intaasaa kusoo darsantay waa iska fahamtaa wax meesha yaal mabniyu lilmajhuul mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu caliyun naa'ibu faacil la dhihi mooy faacil maaha wuxuuye naa'ibu lfaacil marfuuc wa calaamatu rafcihi labo idaa kaana hadduu yahay ficlu naab can alfaacil mudaaric hadduu yahy maxaa la samaynaya yudamu waluhu la godayaa waa ka siman yihiin wa yuftax la kordhigayaa maa qabla aakhir xarafa ugu dambeeyan kasoo sokeeyana kordhig haye yaktubu bay ahayd yaktubu soomaan yaada god yoog xaraf ugu dambayso ba'maan ta'baa kasoo ta'da kordhig yugtabu haye yaclamu yaclamu yashrabu yakulu yasmacu waa intasaadhahaysaawadadug yaxfadu yajmacu yaqra'u saasaa dhahaysa warkaa waa ku dhacay soo maa waayahay kii mafcuulka hayo faacilkaa keentayna gudade waa inaa gudataa haye tusaale yuktabu darsu cadi buu noogu keenay soo maahan asalka wuxuu ahaa yaktubu aaalibu addarsa yaktubu waa ficilkii aaalibu waa faacilkii addarsa mafcuulkii aaalibu meesha laga saaray lama yaqaan waxa wax qoray darsigiibaa la qoray baa laiska yidhi maxaa samaynaysaa markaa yaktubu yuktabu ka dhig aalibu sama godnayn meesha waa ka tuurtayaa addarsadii dhignayd booskii aalibu keenoo god maxaa markaa isku day yuktabu darsu haye yaqra'u lmucallimu lqur'aana haye yuqra'u lqur'aanu yuqra'u lqur'aanu saasaa u wadaysaa sidee loo icraabayaa asagoo mudaarica yuktabu waa ficlun mudaaricun mabniyan intaasaa raacday bes marfuucu calaamatu rafcihi addarsu naa'ibulfaacil marfuucu calaamatu rafcihi yaa ii icraabaya duribtu horta darabtu waan garaacay sooma ahayn duribtu micneeh duribtu adaa adiga adaa cuudka laguu shiday ciddii cid ku shitaa ku maqandee soomaan duribtu haye duribtu soomahayn duriba sidii duribtu u ciraab durib ficlu maadin mabniyin lilmajhuuli mabniyan cala sukuuni liitisaalihi bitaa sooma wataaw mafaacil baa taadan hadda wataaw damiirun mutasilun mabniyun cala dami fii maxali rafci faacil ka bedel naa'ibul intaasbadashay naaibulfaacil marba hadduu ficilkumajhuul noqday meesha ficla yaalna oo godana naaibulfaacil buu noqonaya waa fahamsoomaan haahey waa la imaqlay dheh adeeg saamictu waan maqlay soomaaan waa la imaqlay sumictu waa inta haddee haa fahimtu waan fahmay soomaaan e, akhrajtu waan saaray soomaaan waa la isaaray dheh ukhrijtu waa la isaaray waa intaas keliya isku day inaa socodsiisid almubtada'u qaala almusanifu raximahu allahu wuxuu yidhi almubtada'u ismun huwa waxaa weeye al-ismu waa magaca almarfuucu ay godan alcaali ka dharla can ilcawaamil lafdiya cawaamil lafdiya waxaa loo yaqaan ka dharla cawaamil lafdiya waa dhowr xabaa la yidhahda fasiri doonaa waa isim kow waana godan yahay wuxuuna ka dharla'yahay cawaamil lafdiya wax la yidhaahdo waa barandoon waa layidhahda anaga barandoon insha allah alcawaamilu lafdiya cawaamisha lafdiga ah allatii taasoo tuqayiru beddelaysa masaara almubtada waddadii mubtadaha beddelaysa idaa dakhalat calayha hadday gasho hiya waxa weeye kaana wa akhwaatuhaa wa ina wa akhwaatuhaa wadanna saddexdaas wey saddexdaasoo laysku daraa waxaa layidha alcawaamilu lafdiya baa la yidhaha ficil ism haddaa aragtid godan haddaa horta ism aragto oo godan oo kaana iyo inna iyo danna aysan ka horeyn maxaa u xukuminaysaa inuu yahay mubtada waxaa aragtay muxamadun meel iska yaal muxamadun qaa'imun baa aragtay muxamed horta ism maya ma godan yahay kaana iyo inna iyo danna miyaa ka horaysa maxamed maxaa xukumaysaa aalibu mujtahidun aaalibu baa aragta waa isim wuuna gudan yahay kaanaya inayadana kama horayso maxaa dhahaysaa mubtada meelka hala aadin laakiinse aaalibu mujtahidun markaan dhaho mujtahidun waxbaa ka horeeya soomaahan in mubtadalidaaha way yaraanaysaa waxbaa ka hormarayaaaalibu maxaa ka horeeya naain waxba kama horeeya aan faahfaahinta galno idaa wajadnaa haddaan helno isman isim marfuucan gudan fii awali lkalaami hadalkana ugu horeeya walam tadkhul calayhi aysanna gelin haadihi alcawaami lafdiya nusamiihi mubtada'a maxaan ku magacaabaynaa warka waa la socotaa soomaan tusaale muxamadun qaa'imun muxamadun huwa ismun marfuucun fii awali lkalaam hadalku ugu horeeya walam tadkhul calayhi kaana wa akhwaatuhaa wa ina wa akhwaatuhaa wadanna midna ma gelin soomaan idan muxamadun mubtada qaa'imunna maxuu noqonaya markaadi mubtada la sheegay khabar oo noo imaan doona asna ayib tusaalugu siiy allaahu waa mubtada hafuurunna waa khabarkii faahfaahintiisu imaan doontahay haye yanqasimu lmubtadau ilaa qismayn labaa u qaybaynaynaa mubtada mubtada'un sariix mubtada muuqda bannaanku yaal kii kalena wuunoo imaanayaa mubtadaha sariixa tusaale safiiri muxamadun qaa'imun ana mujtahidun huwa mujtahidun intee buu isugu jiraa mubtadaha sariixa muxuu isugu ism daahir iyo ismee mudmarswishasoomaan isimka ishaaradan ku darso waa la mid saa loo cilaabayaa wayadkhulu waxaa soo hosgelaya taxta haada anowc noocan waxaa soo hosgelaya hee jamiicu damaa'iri munfasili munfasiraf damaa'ir soma lahayn munfasil fal yidhaahdo ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya humhuma hunna faljamiicu itnaa cashar labiiyo tobankaasi soo munfasil facla ma yidhaahdo kulli waa xaqiisa kuu dhuman mare waka uu ku sheegay tusaale ceelaad horfiirso muxamedun qaa'imun iqsi qabo waxaa laguu sheegay cuntada muxuu yahay cawaamisha gelaysa lagu sheega icraabtiisana lagu sheegaya hadda hor qof intaa kuu sheegay maxaa ka dhiman oo kuu sheegi lahaa yaa inaa ciraabtaa kuu dhiman bes icraabo muxamedun waa mubtadaun marfuucun bilibtidaa muxamed waa mubtadaun marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi dammatun intaa waa taqaanaa mar haddiiba marfuuc la yidhaahday waaba ku dhan tahayba aduu sii wada wuxuu gudan yaha sheego in hore usoo dhigatbarnaamijtaan gelaynaahay magacyaa laguu sheegaya kani waa khabar wuu godan yahay adaa sii wadanaya kani waa faacil wuu godan yahay wuxuu ku godan yahay adaa sii wadanaya inaa soo dhigatay inuu godan yahay muxuu ku godnaan karaa de afar midkood inuu wau ku yahay nuuna gudan yahay alifnuu gudan yahay damacaadwax miyaa kaa lumaysa ah, baarak fiik hadda fiiri muxamed waxaa lagu sheegay inuu yahay mubtadaun marfuuc wixii ka dambeeya adaa yaqaan mubtadaun waa marfuucun bilibtidaa in lagu bilowo darta buu godan yahayo wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratun qaa'imunna maxaa khabarun weeyaan marfuucun lagu goda bilmubtada marfuuc hee mubtadaha goday khabarkan haye wa calaamatu rafcihi li'annahu ismun mufrad waa ismun daahiroo mufrada wey ana mujtahidun soo icraabisaa ana mujtahidun ana waa damiirun munfasilun mabniyun cala asukuuni fii maxalli rafci huwa siida huwa huwa siida damiirun leenkaraac munfasilun mabniyun cala alfatx baaraka allahu fiik fii maxali rafci mubtada hiya damiirun munfasilun mabniyun cala alfatx fii maxal rafci mubtada soo ma jeedid naxnu damiirun munfasilun mabniyun cala adam fii maxali rafci mubtada wixii ka dambeeya khabareeska noqonayaan markabaa ku dhacay soomaa haye huwa ana waa sheegnay mujtahidun waa khabarulmubtada marfuucun bilmubtada wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun qaybtaas waa mubtadihii koobaad haadaa waa la hada haadaa caliyun alhaau alhaau alhaau litambiih daa mabniyan cala asukuun fi maxalli rafci eeg haadaa soo isim maaha soo hadalka guma horayso kaanaya inayadamee ka horeeyaa maxaa ugu diidaysa inay noqoto waxba dee ana u iraab maxaan dhahaysaa haa alhaa litambiih daa ismu ishaara mabniya cala asukuun fii maxali rafci mubtada haadihi alhaa litambiih daa ismu ishaara mabniya calaa haadihi mabniya calal fii maaa haada mubtadaun muawal baan gelaynaa marka qaybtii labaad baanu gelaynaa yaah haada nawcu min almubtada laysa daahiran ma muuqdo laakinahu yaxtaaji ilaa badli juhdin liiijaadi muxuu rabaa in juhdahee la bixiyo si loo soo helo waa kii faacilkii aan baari jirnayo hadda hadalkiibuu ka bilaamay dee hadda markaadh yucjibunii an tajtahidu an tajtahidu soo faacil maahan ka dhigin sababtu laakiinse antajtahidu hadday ugu horeyn lahayd untada iska noqona soo saarana bal fiiriya wa an tasuumuu inaad soontaan ayaa khayrun lakum bal habeeya inaad soontaan baa khayrun lakum idin khayr badan maxaan dhahaynaa aan habayno marka an xarfu nasbin wa masder tasuumuu isnoole yaadan seexan isnoole sheikh ficilun haye wcalaamatu nasbihi xadfun liannahu من alafcaal wlwaawu في maxalli رفعه intaa markaad tidhaahdo meesha aan joogto soo lama habeen jirin is lama soo saari jirin hay-an almasdariya fii taawiili man taqdiiruhu saama yasuumu sawmun soomaan haa ay sawmukum sawm halkaa markay marayso war halkaa u sawmukum sumaana soo saaraan sawmukum isi tahay ma tahay kaana iyo inaydana miyaa ka horeeya hadda maxaan soo sheegayne haddaa aragto isim godan oo cawaamilna aysan ka hormarin maxaa u aqoonsanaysaa baarak allahu fiik kii hore ijtihaadikuujiib ka horeeyey sooma maxaa ka horeeyey tabakaa kalaakiise yucjibu kama horayso asagaa baalka ugu bilaaba saadar muxuu noqonayaa mubtada sababku mubtadaun soma qorna mubtadaun marfuucun bilibtidaa wa rafcihi wa sawmu mudaaf walkaafuna wa kaafka damiirun muttasil mabniyun calaa dam fii maxalih sawmukum yaa la hadlayaa rag badan soo walmiimu calaamatun lijamci jamci ukuuri lijamci lmudakari wakaa saa u wado warkadaa kudhacay soomaan hadday ahaan lahay sawmu kunna wanuunu xarfun daalun calaa jamcin niswati maskaxda waa ku shaqaysaa naxwada in badanoo ka mid maskaxda u baahanta maskaxda waa ku shaqaysa u baahanta khabarkii markaa soomukum wa an tasuumuu khayrun soomaan khayr maxaad dhagaysaa khabaru lmubtada'i marfuucun wa calaamatu rafcihi lakum allaamu waalkaafu damiirun mabniyun fii maxalli jar haye waalmiimu xarfun daalun calaa jamcin ama calaamatun lijamci dukuur waa isku mid maxaa kuu maxaa kuu baxay mubtadihiina halkaas ayuu hee noogu idlaaday halkaas ayuu noogu idlaaday shan daqiiqa inoo dhiman kasoo ciraab allaahu hafuurun alcilmu nuurun maalinkii aad cashar qaadataa waa inay wax kuu kordhaan xisaabaad badan waa inaad soo dallacataa maxaa barat maxaa ka fahamta maanta mubtadaan fahma kitaabka soo qabo mubtadaha ka soo saar soo gur mubtadaha allaahu hafuurun alcilmu nuurun almadrasatu jamiilatun albeytu waase huwa aalibun hum mujtahiduuna mujtahiaabaya hum mujtahiduuna alkhabar an daqa ku darsanaynayo shantani daqiiqo waa taqaaneen alkhabar khabarkii cuntada haddaan sheegnay in khabarka lagugu daro sumays xaq ahayn waa xaq wey alkhabaru waxaa la yidhaahdaa huwa khabarko alismu waa ism almarfuucu godan almusnadu ilayhi almusnadu loo tiiriyey ilayhi ilal mubtada'i loo tiiriyey markaan muxamedun muxamed hee qaa'imun wuu taaganya istaagyaa loo soo tiiriyey waa kaadee tiirinta waa intaa keliya yaa la siiyey istaaggii siintaasa tiirin loo yaqaan tusaale uu ku yidhi zaydun qaa'imun wazaydaani qaa'imaani wazayduuna qaa'imuuna alkhabaru qismaan weeyaanoo mufradun wahayruh falmufrad haddaa khabar mufrada maqashid naxwu zaydun qaa'imun weeye zayd wuu taagan yahay wahayru mufradna arbacatu ashyaa afar waxyaabood baa khabar noqdo hayr mufrada aljaaru waalmajruuru waaldarfu waalficlu maca faacilihi iyo waalmubtada'u maca khabarihi naxwu zaydun ninka la yidhaahdo fi daari buu ahaaday wazaydun ninka la yidhaahdo cindaka aduu ku ag joogaa wazaydunna qaama waxaa kacay abuuhu baa kacay wazaydunna jaariyatuhu gabadhihiisu daahibatun waa mid tegaysa oo uu soo jumlaynayaa faahfaahin fara badan bay meeshan u baahantay qaybta koowaad baan qaadanaynaa keliya maanta insha allahu tacaala yanqasimu alkhabaru ilaa qismayn khabarka maxaa loo qaybinayaa khabarun magacyada qabtoor khabarun mufrad khabar keli ah waa khabarun iyo khabar aan keli ahayn suaal baa soo kara mufradku mufradkaan naqaana miya maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan biima walaa min alasmaa'i alhamsa makaasaa mufradka mise mufrad kale hadda la rabaa hadda mufrad kaleaan rabnaa mufrad kale baana hadda rabnaa bal fiirsada alqismu alawal almufradu fii hada albaab markaad joogta mumtada iyo khabar oo aa mufrad u baahan tahay inaad faahfaahiso waxaa laga wadaa maa laysa jumlatan ismiya waxaan jumlo ismiya ahayn walaa jumlatan ficliya waxaan jumlo ficila ahayn walaa jaaran wa majruuran waxaa jaariya majruur ahayn walaa darfan waxaan darafna ahayn afartaa wixii ka soo hara baa mufrad loo yaqaan mufrad haddaa maqashid khabarkani waa khabar mufrad haddaa maqashid macnaheed waxaa weeye jumlo mubtadaya khabara ma ahan jumlo ficila faacilka koobanna xarfu jar iyo wuxuu hoos dhiganaysa meesha joogin darafkii aad taqaanadays meesha joogin afartaas waxaan ahayn baa mubtada noqda wuu kuu sheegi doonaa fa lmufrad mufrad markaad maqash marka waxaa soo husgelayaa muxamadun kow muxamadaani muxamaduuna faadimaat muxamedun soo mufrad caadiya maaha muxamedan soo muhanna maaha muxamaduuna soo jamac maahan faadimadan soo jamac maahan intaba markii baabkan la joogo oo khabar u baahanahay mufrad baa lagu magacaabaa maxaa yeelay maxamedun mubtadadii khabarba majaari majruurba madarafba majumlo ficliya waa eray soo ma ahan saa daraaddeed waa mufrad xagaa markii laga fiiriyo maadaama jumla ismiya usan ahayn jumla ficli usan ahayn darafnaahayn mufrad hal eray buu iska noqonayaa soo maaha waaya hadda marka fiiri tusaaluu siiye muxamedun qaa'imun muxamed waa mubtada xagga inaga dhig qaa'imun waa khabar khabar nooceeya mufrada eg muxamedun waa mubtada xagganaagari qaa'imun waa khabar khabar nooceeya mufrada maxaa ku tira khabar mufrada waxaan qaa'imun jumlo ficliya faacil ka kooban miyaa jumlo mubtada khabar ka kooban miyaa jaari majruur miyaa qaa'imun madaraf baa intaa midna hadday ahayn waa mufrad marka almuxamadaani labadii muxamed qaa'imaani waa khabar nooceeya shiikh cali haye waa khabar nooceeya waa khabar mufrada maxaa ku tira khabar mufrada wuuya sababta sababtu waxa weyaa leedahay dee qaa'imaani jumlo mubtadaya khabar ka koowan miyaa qaa'imaani kelmaddaa ma aha jumlo ficil facil ka koowan miyaa madaraf baa qaa'imaani majaari majruur baa intaa midna hadaysan ahayn khabarun mufrad baa ku magacaabaysa haye alfaadimaatu qaa'imaatun waa la mid muxamadun akhuuka waa la mid marka fiiri qaa'imun iyo qaa'imaani iyo qaa'imuuna iyo qaa'imaatun iyo akhuuka yusamaa waxaa lagu magacaabaa khabaran mufradan maxaa lagu magacaabaa khabar mufrada maxaa yeelay hee jumlooyin maahan darafna maaha jaalmjurna maaha warkaa waa ku dhacay soomaa markaasoo kale fi haada annawci noocan oo khabarka mufradkaa yajibu waxaa waajiba an yakuuna alkhabaru khabarku inuu yahay mutaabiqan mid kala mid ah lilmubtada'i fii hamsati ashyaa mubtadaha iyo khabarka markii baabka mufradka la joogo khabarka iyo waa inay isaga yihiin shan waxyaabood kow fi tadkiiri labnimada mubtada hadduu lab yahay khabarku lab waa inuu muxamadun qaa'imun qaa'imatun lama ogola muxamadun qaa'imatun waa khalad sababtu maxay tahay maxamed waa lab khabarka waa inuu hee lab noqdaa haya labo ta'niidka dhadignimadii faadimatu qaa'imun ma jirto qaa'imatun markaabaa ku dhacay soomaan saddex waljamac xagga jamaca mubtaduhu hadduu jamac badan yahay khabarka waa inuu bataa haye almucallimuuna qaa'imun ma dhahaynaa labada ayadana almucallimuuna qaa'imuuna laakiinse almucallimuuna qaa'imun ma jirto ama almucallimu qaa'imuuna ma jirto waa ina isleeyihiin mufrad hadduu yahay waa inuu mufrad yahay almucallimu qaa'imuun hadduu laba yahay almucallimaani qaa'imaani warkabaa ku dhacay soomaan almadrasatu ja jamiilun mise jamiilatun jamiilatun maxaa waa dhadig jamiilatuna waa dhadig almadrasa waa hal xabo jamiilatun waa hal xabo warkaa waa ku dhacay soomaan shantaa waa inay isaga mid noqdaan wey sidee loo ciraabaya hore usoo dhiganna khabarka cilad soomaan khabarka noocana hore usoo dhiganna soo ciraab waxaa ciraabtaa muxamadun akhuuka ciraab siida korka ciraab muxamadun mubtada'un korhoos kasoo fiirso haddaan ahayn buga ka fiirso muxamadun mubtada'un marfuucun bilibtidaa wacalaamatu rafcihi dammatun daahiratun fii aakhirihi liannahu ismun mufrad akhuuka khabarun marfuucun bilmubtada'i wacalaamatu rafcihi ahuuka waa asmaa lkhamsa maxaa lagu godaa wacalaamatu rafcihi wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idamma liannahu min alasmaa'i akhuu mudaaf waalkaafu damiirun muttasil mabniyun cala alfatx fii maxalli jarri mudaafun hada wbillaahi الtawfiiqu wsala اllah wslm cla nabiyina muxamed